kirishtaanku ugu xadgudbeen ibna maryama ciisihii ina maryama ahaa waa nabi ciise alayhi salaam inamaa wax kale maahan ana aniga cabdun addoon ilaahay ayaanahu yihi nabiga sala allahu calayh wasalam faquuluu waxaad tidhaahdaan markay tilmaamaysaan cabdullaahi addoonkii ilaahay wa rasuuluhu ilaahay ergeygu soo diray akrajaahu bukhaariga muslimaa soo saareenuu yidhi bukhaariga soo saaray muslim sooma saarin bukhaariga keligii soo saaray xadiiskoo sidaan u dhammaystiran wa can cumara xadiidka cumar ibn اkhadaab ibn nufayl alcadawi amiiru اlmuminiin wa afdal صaxaabati bacda sidiiq ayaa wariyey وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحير لا تطروني هيقو حد قدبنين إطراق وحا ليرهدا حد قدبك الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه إطراق وحا ليرهدا حد قدبك وأمانت اللي حد قدبه iyo xadgudubka ammaanta lagu xadgudboo beenta laga sheego oo shaygu wuxuusan ahayn lagu tilmaamo kaasaa waxaa la yidhaahdaa iraa kirishtaanku waa ku xadgudbeen nabciise ammaantiisii weyneeyay is yidhaahdeen markaasay sifadii addoonnimada inta ka saareenay sifa uluuhiya rububiyay gaarsiiyeen oo waxay yidhaahdeen ibnullah waa yidhahdeen waa gaalnimo haaliu alaaa waa yidhaahdeen markaa waa xadgudub in la caabuday gaarsiiyeen oo ah xaq rabbulcaalamiin iska lahaa markaa kirishtaanku saasay gaalo ku noqdeen kirishtaanka aada maqlaydaan waa maraykan waa reer yurub waa etoobiya waa kenya waa dhammaan waxay gaalo ku yihiin waa saalix ay caabudaan oo weliba saalix aad iyo mahane nabi ilaahay ay caabudaan dhammaan saasay gaalo ku yihin xadgudub ay ku xadgudbeen saalix intaasay gaalo ku yihin dawladahaas aad maqlaydaanoo gaalada nabi ciise oo nabi ilaahay ah iyo hooyadiis maryamo binti cimraan oo ilaah sidiiqad ku tilmaamay waa derajada nabiyaalka ku xigta labadaasay ku xadgudbeen saasay gaalo ku noqdeen marka idinka ummaddii muslimka aheeduu nabigu u digaa wuxuu leeyahay ummad yahay muslimkaa sida kuwaasu nabiga ilaa u diray inta ammaantiisa ugu talaxtageen oo ku fogaadeen ay gaalo u noqdeen war saasoo kale ha noqonin oo markaad i ammaanaydaan ammaantayda haku adgudbinina ha ku xadgudbinina nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayه laa tudrina ha igu xadgudbinina ammaantayda kamaa atrat nasaara sida kirishtaanku ugu xadgudbeen ibna maryama ciisihii ina maryamo ahaa inamaa wax kale maahan ana aniga cabdun addoonana cabdun laa yucbadu addoonaan ahay macnaheedu waxay tahay aniga lama caabudi karo marka cabdun laa yucbadu addoon lama caabudo addoon ilaahay baan qofku markuu caqiideeyo inuu nabigu sala allahu calayhi wasalam addoon ilaahay uu yahay wuxuu ka badbaadayaa quluwigii quluwigii ilaa addoon lama caabudee quluwigiiu ka badbaadayaa adoon lama caabudo laa ymliku linafsihi nafca walaa dara fadla can ayri nafta isaga ku jirta dhibaato kama celi kara dheeflan uma keeni kara nabiga sal اlahu alay waslm ilaahi weynaayo abuuray sidaas dadka u iclaam yidhi qul laa amliku linafsi nafcan walaa dara ilaa maa sha allah waxaad ku tiraa dadka aniga nacfi inima keeni karo dhibna inima aniga naftayda naftayda nacfi uma keeni karo dhibna kama karo qul laa amliku linafsi nafcan walaa daran ilaa maa sha allah wixii alla ila doono maahan marka waa cabdun laa yucbadu haddana cabdi keliya dhihi maydine faquluu waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluh waa addoon ilaahay waana rasuulkii alleh wa rasuulu laa yukadabu waa rasuul ilaahay lama beeniyo wa rasuuluna waxaad uga badbaadayda markaad rasuulnimo u caqiidaydo taqsiir nabiga xaqiisa inaad ka gaabido ah, cabdun waxaad ka badbaad inaad ad xadka dhaafsiido oo quluwigiiad ka badbaaday markaad tidhahdo cabdu wa rasuulun markaad tidhahdana waxaad ka badbaadaydaa xaqiisa inaad ka gaabido taqsiirkii ilaa nabiga hoos loo dhigo waa gaalnimo kale iyaduna nabiga hoos loo dhigo waa gaalnimo waa rasuulka ilaahay waa afdal اbashar waa afdal ki ilaahay doortay waa khaliilka ilaahay dhulka korkiisa wax ku istaaga waa kii u fadli badnaa oo banu aadan hoos haddaad u dhigto waad ku gaaloobaysa waa inaadan hoos u dhigin haddaad ku xadgudubbido ood sifo rabbi iska leeyahay sidana waad ku gaaloobaysa waxaad ku badbaadi kartaa cabdun wa rasuulu cabdullaahi wa rasuulu saasaad ku badbaadi kartaa xadiiska bukhaariya wariye bal haddii sidaas nabi maxamedna yidhi sala allahu calayh wasalam midkii marka yidhi faina min juudika dunyaa wa daratahaa wa min culuumika cilma lawxi wاlqalami kaas miyan xadgudbin wuxuu leeyahay faina min juudik deeqa ah, aad bixida waxaa ka mid ah addunya adduunyada iyo wa daratahaa aakhirada labadaasaa ka mid deeqa ah nabi maxamed aad bixido ibraahim bayjuuri markuu sharxay qode mintu waa tabciidiya fa ina min juudika minta ku jirta deeqa aad bixida bacdi ka mida waa adduun iyo aakhiro deeq kalena waa bixiya ka dheeraada ohe sida uu leeyahay adduunkoo dhan adaa bixiyu leeyahy ah. waa been cad waa quluub meesha ugu ilaahay baa keligiis iskale alle wuxuu le anaa kaligay iskale adduun iyo aakhiro cid kale ma bixido cid kalena ma laha wuxuu leeyahay waa min culuumika cilma lawxi waalqalami mintu waa tabciid buu leeyahay culuumta waxaa loola jeedaa uu leeyahay macluumaadka lagu daalacsiiyey oo aad taqaan waxaa ka mid a waxaa qalam ku qoray oo loox maxfuudka ku qoray dhammaan waxa loox maxfuud ku qoray loox maxfuudkana waxaa ku qoran wax allo wixii dhaca ilaa qiyaamuhu ka dhaco wax allo wixii dhaca afcaasha ilaahay uu samayna waxa ilaahay samayna addoommadu afcaashay samaynayaan dhammaan waxa koonka ka dhacaya looxul maxfuudkay ku qoray roobka da-ay abaarta colaadda nabadgelyada inta dhalan inta dhiman inta jiren inta caafimaad looxul maxfuudkay ku qoray waxa berri dhacaya waxa ka dambeeya ilaa qiyaamuhu ka dhaco haddii la yidhi marka waad og tahay intaas oo culumteed og tahay qayb ka mid ahay tahay macnaheedu waxay tahay qaybkii nabigu inuu ogyay sala allahu calayh wasalam bukhaarigana waxaa ku sugan nabiga salى اlahu alيه wasalam gabanaa tidhi wafiina nabiyun yaclamu maa fii kadi dhexdeenna waxaa ku sugan nabi og berri waxa dhacaa nabigu wuxuu yidhi da'i min hada ka tag hadalkaas wa fii riwaayatin laa yaclamu maa fii kadin ila اllah waxa beri dhacaya ilaahay maan cid kale ma oga nabi maxamed aa yihi sal اlahu alay slm aybka ilaahay keliya og qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayb ila اllah cirka waxaa ku sugan iyo dhulka waxaa ku sugan qeyb ma oga alla keligiisaa og mafaatiix اlgaybi ams han weey laa yaclamuha ila اllah allah maan cid kale ma oga ah, cid kale ma oga soo ma jeedin waa beenin cad oo qur-aanka la beenina sidaas darteeda buusiiri waa ninka burdaha ku gabiyey maadaama uu caqiideeyey adduun iyo aakhiro waxaa bixiya nabiga inuu yahay deeqiisi ay ka deeqda uu bixiyo inay adduun iyo aakhira ka tahay adduun iyo aakhirada nabigu ka barya isagu ah. maadaama deeqa adduun iyo aakhirada nabiga deeqdiisa ay ka mid taho saas caqiideeyey adduun iyo aakhira cid kale ma weydiista nabigu weydiista asagu Ah. nabigu weydiistaa wax allo wuxuu dhibaato dareemana nabigu ka magan gala busuli waa waa dadka lagu qoran saaro waaas burdu waa gaalnimadaas ah. saasaa ku taal asaamanii daaru dayma wastajaartu bi ilaa waniiltu jiwaaran minhu lam yudami ah, busiri wuxuu leeyahay maa saamanii iguma kalifin uu yidhi adahru zamanku dayman gardaro zamanku u tirina weligay zamanku gardaro iguma kalifinin abaar colaad cudur gaajo xanuun dhibaato murugo weligay zamanku ilama soo aadin iguma kalifin wastajartu bihi oo aan nabiga ka dalbado rasuulka alla wi badbaadi yaa rasuul allahi ajirnii weligay ma dhihin ilaa haddaan idhaahdo niltu wa niltu inaan gaaro maahane jiwaaran badbaadin minhu nabiga xaggiisaan ka gaaro lam yudami oo aan la xaqirin oo la liidi karin mar kasta oo zamanku uu igu kalifo dhibaato iyo gardaro nabigan iska adaahuy oon badbaadada ka dalbada markaasaan waxaa nabiga ka helaa huu yidhi badbaado aan la xaqirin saasuu le isagu badbaadada weydiistaa adduun iyo aakhira hadduu rabana isagu weydiistaa wlاltmstu qinaadarayn min yadih ila اstlamtu nada min hayri mstalamin wuxuu leeyahay walaaltamastu weligay kama dalbanuu yidhi khina adduun iyo aakhira kaninimadooda adduun iyo aakhira kaninimadooda min yadihi gacantiisa weligay kama dalbanuu ilaa haddaan ka dalbado istaramtu waxaan ka qaataa wuri ana daa sismu sismu min khayri mustaramin ey min khayrin mustaramin minhu axad wax laga qaato kan u qayr badan wixii laga qaadan jiraan jaf ka siistaa wy waa adduun iyo aakhiro adduun iyo aakhiro weligeyd ma weydiino ilaa haddaan weydiiyo iska qaado caafimaad isii janno isii dembi dhaaf isii caruur isii roob isii weligay ma weydiin haddaadba weydiinaa saas darteed bajuuri markuu sharxay wuxuu labadan bayd qofkii xabsi gala ama murugo ku timaado hadduu ku wardiyo oo salaad walba toban iyo toddoba goor u akriyo nabad wey waa ka soo baxaya haba wa kal weydi labada bayda lagaa rabaa hule ka waran hadda waa hayaade sharxa bajuuri labadan bayda iskaga warda wey gaalnimadaas salaad kastoo laga baxo toddoba iyo toban goorad ku cilayda huy shanta salaadood tii laga baxaba toban iyo toddoba goorad akriya marka khalaas saasaa nabiga iskaga tuuge murugo iyo culays isdayde xabsi haddaad gasho ku leeyahy kuwan haddaad taqaan bal ka warran tan iyo ma iswaafaqayaan war markaad ammaanaydaan ha igu xadgudbinin ma iswaafaqi karaan maya way iska hor yimaadeen wa iska hor yimaadeen waxaasaa lagu akriyaa dadka jira ah, dad jirana waxaas lagu dul akriya wax dad jiran ayaa waxaas lagu dul akriya kufrigaas subxaan allah walimuslimiin ah, waxaa xadiisaa ka horeeya qaala wuxuu yidhi qaala rasuul lahi rasuulka ilaahi iyaakum wlquluwa iyaakum waan idin digaa wlquluwa xadgudubkaan idinkaga digaa fa inamaa wax kale maahan ahlaka waxaa halaagay man dadkii kaana ahaaday qablakum idinka hortiin alguluwu xadgudub ayaa halaagay dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay oo diintoodii baabi'iyey xadgudub ummadihii idinka horreeyey kirishtaan maxay gaalo ku noqdeen xadgudub nabiga lagu xadgudbo nabigoodiiyay ku xadgudbeen yahuud maxay gaalo ku noqdeen nin saalixaa ah, cusayr layl ay ku xadgudbeen dadka gaaloobay dad saalixiin ay ku xadgudbeen war dariiqii ha marinin oo ka leexa nabigaaga jeclow sala allahu calayh wasalam nabigaaga raac nabigaaga ha khilaafin laakiin ilaahnimo sifadeed ha siinin waa khatar iyo halaagi waa khatar iyo halaag nabiga waxaa jacaylkiisa tusaa inaadan khilaafin wax allo waxa uu ku amro aada ilaalido wax allo wuxuu kaa reebo aad ka fogaato aad nafta kugu jirta ka jeclaato taasaa tusayda inaad nabigii jeceshood rumaysanta laakiin sifo rabbi inaad siido sifaadii rabulcaalamiin iska laha inaad siido taas waa gaalnimo ee ma aha nabi jacayl nabiga isagiyaaba ku yidhi saasa yeeli qofka nabiga khilaafa miyo nabi jecel isagiyaa ka digey ole war markaad ammaanaydaan ugu xadgudbinina idan nabiga ma jecla kuwa waxaas ku geegaaraya ma jecla ma jecla nabiga sala allahu calayh wasalam ma jecla xadiidkan fiiri marka shiika markuu qoraya wuxuu yidhi qaala qaala rasuul اllah xadiidkan waxaa wariyey imaam axmed tirmidi iyo min xadiid ibni cabaas marka qaalada hore cabdulahi bn cabaasa faacil ah. qaala cabdulaahi bnu cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam iyaakum wlquluwa waxaan idinkaga digayaa xadgudubka amaanta lagu fogaado amaanta lagu xadgudbo awliyada saalixiinta marka la ammaanayo nin soomaaliya halkan ku dhintay waa dhawe qaara ammaanayaan ir waa dhawe meeshaan ku dhintay waa xanuunsaday waa dhintay islaamihisi dad kale iska guursan isagu waa jir ah. markaasa waxay gaarsiiyeen wax kasta oo ilaahay awoodiisa ka mida ah inay faraha ka saaraan ah. waa lagu geegaara waa lagu dikrina waa lagu xadrayna soo ma jeedin ilaa ay yidhahdeen qofka jeclaada na naartu waa ka xaaran naar jirkiisa ma taabato dad wadaadkaas jeclaada jirkaaga naar taabama soo ma jeedo yaa aniisa albu'asaa'i yaa abaa lilfuqaraa'i aqifnaa yaa ictimaadi u yi intaj balaayo qabta oo dhibaato haydaa axadka ay weheshato u leey qofkii cadow haysta wxusle kolleyba wadaadkiya kaa warqaba dhib ma leh qalbiga asaga ku hayaa leey war waa war qof muslimu miya waxaas qalbiga ku haya muuminiyu qalbiga ku hayaa allahu rab اlcaalamiin allah ku og isleey ayaguna waxay leeyiin yacni salbu asaa'i inta baas iyo balaayo qabtaa midkay weheshato yaa abaa lilfuqaraa yidhahdeen fuqaradoo dhan aabbahoodow aqisnaa ya ictimaadi iisoo gargaarkaan cuska jirayo ma laho ah. man xadaahu naala xadan uy ah. qof jeclaada wale nasiib waa gaaray uy ah. wale kaasu nasiib gaari wa xisan min xari naar in laga xifdiyana waa gaaray qofkii ka jeclaaday wadaadkaas wa min kaydilxaasidiina u xaasidiinta makrigoodana mar haddaad wadaadkaas jeceshahay nabad wey is arki maydaan hmm. waa ka badbaado markaasuu yidhi almadaad ii soo gargaar markaad aniga ku ammaanay hmm. mid kasta waasa waxaasa ummaddii looga diin dhigay waxaas looga diin dhigay marka ilaahay in looga cabsado wey waa xadgudub waa quluwi waa wixii yahuud halaagay waa wixii kiristaan halaagay waa wixii ummadihii hore halaagay waa kuwii hadda jooga waxa halaagay qofku waa inuu ka beri noqdo oo u ka cararo fainamaa halaka waxaa halaagay man dadkii kaana haday qablakum hortiin alquluwi xadgudubka ayaa halaagay xadgudubka ayaa halaagay xadiisku waa xadiis saxiixa xaakimu saxiix yeele calaa shardi shaykayn xaafidu dahabina wuu qiray waa xadiis saxiix walimuslimi waxaa u sugnaaday can ibni mascuudin ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi halaka way halaagsameen almutanadicuuna kuwa arrimaha aan loo tirsan hoos u gala arrimaha ku fogaada almutanadicuuna kuwa arrimaha ku fogaada way halaagsameen qaalahaa kelimadaas nabigu wuxuu yidhi alaaan saddex halaka almutanadicuuna kuwa arrimaha ku fogaadaa way halaagsadeen mutashadidiinta meel aan sharcigu adkayn ad adkeeya ku fogaadaa way halaagsameen way halaagsameen saddex gooraa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam mutanadica waxaa la mutacamiq fi shay qofka arrimaha ku fogaada meelaan loo dirsa ammaanta nabigu ku fogaana markaasu ilaahay sifadiisa gaadhsiina ammaan nabigu waa mudan yahay laakiin ammaanta lagu ammaanaa been ma aha waa inay runta ifaad ilaahayna laguma ammaani karo waa addoon ilahay asago ilaah maaha ka ammaanta la ammaanayo waa inaan lagu adgudbin waa inaan lagu xadgudbin mutanadica marka waa kuwaas tanaduca adkaynta arrimaha qofka ku fogaada waxaa ka mid a ah yihahdeen culammadu qolooyinka cilmukalaamka baara oo masaa'il aan sharciguma u dirsan inay ogaadaan isku dayoo baara taasaa ka a ah imaam nawowi wuxuu yidhi raximah llah tanaduca waxaa lagu halaagsamo qofku markuu hadlaa inuu iska doondoono fasaaxo iyo aftahnimo uusan ehel ahayn taasaaba ka uu adeegsado luqada mideeda daqiiqa iyo ixraabaadka daqiiqa ah asagoo caamo la hadlayo weliba keliya macnaheedu inaan wainaan wax aqaan ogaada wey maxay caama ka fahmay iraab daqiiqa marka tanaducay ka midtu leey ah, nuucaas lafkiisaaba tanaduci ka midaba marka mutashadidiinta oo wax sharcigu uusan u dirsin ku fogaanaya oo aadaya kuwaas halaagsamuu leeya nabigu sal اllahu alayh wasalam fiihim fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyin ah ku sugan baabkan masalooyin ah ku sugan aluulaa masalada ugu horayda anna man fahima qofkii fahma haadalbaaba baabkan iyo wa baabayni laba baab labada baaboo bacdow baabkan gadaalkiisa ku sugnaadeen tabayana lahu waxa u caddaana gurbatlislaami islaamka qariibnimadiisa diinka islaamka inuu qariib yahy qariib waxaa la idhaha shay aan la garanayn oon dadku garanayn taasaa la idhaha qariib marka diinka islaamka oo nebi moxamed loo soo dhiibay sala allahu calayh maanta dadka dhexdooda gariib ayuu ka yihi macnaha akaru naas garamayaan diinkii nebi maxamed sal allahu alay waslm dad badan aan garanayn dad garaaya waa jiraan laakiin dad badan aan garanayn ariib u agtooda diinkii nabi maxamed sal allahu alay waslm oo ku dhisnaa tawxiidka iyo sunnada ah, oo aan la darxin oo aan lagu darin shirkiga oo aan lagu darin bidada oo aan lagu darin been abuurka ee tawxiidka iyo sunnada ku dhisnaa maanta ariib wey badka garanaana waa yarih waa yarih buldaanta muslimiinta inta ugu badan qaar way jiraan wadamo aan qabri la caabudanahayn waa jiraan oon laga ogolayn laakiin inta ugu badan qabri la caabudaa ku yaalla bal waxay yidhahdeen culummadu waxaa dhacda intaasoo dowladood oo muslimiinta ka mid ah hal qabri in laga wada sheego sida xusein ibnu cali ibn abi aalib waxay dhahen culammada muslimiintu ciraaq qabrigaa ku yaala oo laleey waa qabrigii xuseyn oo la dawaafo shaamna qabrigaa ku yaala oo laleey waa qabrigii xuseyn xuseyn ibnu cali oo la dawaafo shardiga laga xirto masarna qabrigaa ku yaal oo waa kana halkaanu ku aasany oo la dawaafayo la maqribna waa laga sheegay marka xuseyn ibnu cali ibnu abi daalib miya afara afar miya se markii la aasaya la googooyo gacantiina meel lagu aasay madaxiina meel ka warrama bal shaydaanka siduu wax u qurxiyo ah. afar meeloodaa lagu caabudaa ka war afar meelooda lagu caabuday marka diinkii rasuulka sal اlahu alayه wasalam ariib weeye maanta ah, isagoo barxan waa la yeelaya waana la yaqaan dad badanaa yaqaan laakiin isagoo la barxin oo sidii alla usoo dejiyey ah maanta waa ariib waana lala yaabaya qofkii lagu arko alulaa masalada ugu horayda anna man fahima qofkii fahma haadalbaaba baabkan iyo wadaadooyni laba baab labada baab oo bacdow baabkan gadaalkiisa ku sugnaaday tabayana lahu qofkaas waxaa u caddaanaya qurbatlislaami diinka islaamka qariibnimadiisa wa ra'aa wuxuu arkaa min qudratillaah ilaahay awoodiisa xaggiisa xaalu ka ahaaday iyo wa taqliibi ilaahay gadgadintiisa lilquluubi qalbiyaalka uu gadgadiyo alcajaba yaab ayuu arkaya wax la yaabu arkaya sida dad u baadiyoobeen athaaniyatu masalada labaydhaa macrifatu awali shirkin waa shirkigii ugu horreeyey in la garto shirkigaasoo xadada ku soo diriyey calaa wejhi lardi dhulka korkiisa shirkigii ugu horreeyey oo dhulka korkiisa ku soo dejiyey waa in la garto waa in la garto muxuu ahaa wuxuu ahaa dad saalixiin ah in la sawiro qabrigoodana la ag fadhiisto kadibna la caabudo shirkigii ugu horreeyey ee dhulka korkiisa ku soo deji ku soo diriyey wuxuu ahaa saalixiin la caabudo nabigii ugu dambeeya ilaa soo diro nebi moxameda sala allahu calayh wasalam gaaladii uu u yimidna waxay caabudayeen dad saalixiin oo awliye ilaahay yahuud iyo kirishtaan oo diingaaleedyada waxa sheegta gaalada diinta sheegata ugu waaweynne waxa ay ku fidnoobeen waa dad wanaagsan in la caabudo waa dad wanaagsan in la caabudo waa dad wanaagsan in la caabudo marka shirkiga ugu horreeyey in la garto annahu shirkiga ugu horreeyey bishubati saalixiina saalixiin shubadooda eh in la yidhahda dadkan saalixiinta hala weyneeyo qofkan saalixa hala weyneeyo aan la halmaami intaasu ahaa shirkigu u horreeyey annahu shirkigaasi bishubati saalixiin ayuu ahaa ahaaliatu mas'alada saddexayda macrifatu awali shayin waa shaygii ugu horreeyey in la garto shaygaasoo huyina bihi lagu bedelay diin اlambiyaai nabiyaalka diinkoodii shaygii ugu horreeyey oo diinkii nabiyaalka lagu bedelay waa in la garto ahaaliثa macrifatu awali shayin waa shaygii ugu horeeyey in la garto shaygaasoo guyira lagu bedelay bihi shayga diinulambiyaai nabiyaalka diinkoodii iyo wamaa sababu daalika arrinkaas sababtiisu waxay ahayd diintii nabiyada in la bedelo sababta keenta maxay ahayd maa marifati ayadoo garasho la garanaya ay jirto anna allaaha allah arsalahum inuu soo diray rususha iyo nabiyaalka inuu asagu soo diray iyadoo la og yahay in la bedelo diinkoodii sababka keene maxay tahay waa laba shay marka shaygii ugu horreeyo diinulambiyaa lagu bedelo in la garto muxuu ahaa huwa shirku ilaahay in cid kale lala caabudo diinulambiyaa shaygii lagu bedeli kaasuu ahaa idan waa inaad garataa acdamu dembin cinda allaahi waa shirku ilaa shaygii ugu horeeyo horreeyo diinlambiya lagu bedelaa shirkiu ahaay sababta keentay hay aheed sababka keenay muxuu ahaa huwa alquluwu fi saalixiin ah, jawaabta labaadna waa taas huwa alguluwu fi saalixiin in saalix lagu xadgudbo oo qof wanaagsan oo saalixa lagu xadgudbo sababka keenayna kaasu ahaa alkhaamisa mas'alada shanayda ana sababa daalika arrinkaas sababkiisa kullihi dhammaantiis masjuulxaqi waa xaqa in lagu qaso bilbaaili baailka arrinkaasoo dhan waxa keena oo saalixiinta in lagu fidnoobo iyo gaalnimo iyo shirkiga keena wuxuu yahay xaq iyo baail in laysku daro araabica man ka boodno araabicatu mas'alada afrayda araabicatu masalada afraydaa qabuulu bidaci waa bidcooyinka in la aqbalo bidcooyinka in la aqbalo nusooyinka gabadha waxaa ku yaalla araabicatu sababu qabuuli lbidac sababka keena in bidcooyinka la aqbalo nusqooyinka galana sababku kuma yaallo araabicatu masalada afraydaa qabuulu lbidaci waa bidcooyinka in la aqbalo muxuu ula jeedaa nafta banu aadanku bidcada waa aqbali ogta sunada ma aqbali ogeen naftu maxaa yeelay bidcada shaydaanka u qurxina shaydaanka u xayisiina shaydaankaa ku qalqaalina sidaas darteeda bidcada qofku wuxuu arkayaa shay qaali ah diinkii ah dariiqii jannada ah siduu ugu jidbaysan yahay dadka sunnadu uma jidbaysan sidaas darteeda dadka ahlu sunnaha siday sunnada ugu dhegan yihiin oy u ilaashadaan waxaa ka ad adag ahlubidacu siday bidcada ugu dhegan yihiin ah, indhaha burcad noqonaya gaduudanaya qofka bidcadiisa marka lagala hadlo haydaana u qurxinayo marka nafta banu aadamku waa aqbashaa bidcada waxay u aqbalaydaana haydaana u qurxiyo aydaan ilaa haydaankaa jecela araabicatu masalada afrayda qabuulu bidci waa bidcooyinka naftu inay aqbasho maca kowni sharaa'ici ayadoo sharaa'icdii ay yihiin iyo walfiqari fitrooyinku tarudoo mid ridine sharciga islaamka dhammaan shuruucda nabiyaalka loo soo dhiibay iyo fitrada saliimka waa diiday laakiin naftu waa aqbali maxaa yl shaydaan u qurxina alkhamiisatu mas'alada shanayda ana sababa daalika arrinkaas oo qabuulka aqbalidda bidcada in la aqbalo sababka keenaa kullii dhammaantiis masju lxaqi waa xaqa in lagu qaso bilbaail baail waxaa keena dadku inay baadiyoobaanoo bidcooyinka aqbalaan dadku baail keligiisa ma aqbalaan muslimiinta laakiin xaq iyo baaila laskugu dara xaq iyo baail a layskugu dara xaqu wuxuu yahay nabiyaalka in la jeclaado saalixiinta in la jeclaado waa xaq baailkuna waa in la caabiyo marka waa layskugu dara nabigeenni sal allahu alah wasalam awliyada ilaahay saalixiinta ka waran dadkaasa la yasa kayr male kuwaas nabiga in la jeclaada waa waajib in la yasaana waa gaalnimo iyo balaa halkaasaa marka dadki inta laga soo galo maadaama la og yahay nebigooda inay jecel yihiin aa loogu daraa dalaalka marka alkhamiisatu masalada shanaydaa anna sababa daalika aqbalidaa sababka keenaya kullii dhammaantiis masjuulxaqi waa xaq lagu daro bilbaaili falawalu midka horeeya xaqaahu maxabatu saalixiina waa dadka saalixiinta in la jeclaado waa xaq wahaani midka labeeyo baailkaahu lagu daraynaa ficlu unaasin waa dad inay sameeyaan dadkoo min ahlicilmi ka mid ah iyo wadiini ahludiinka shay-an shay shaygaasoo araaduu ay ula jeedaan bihi shayga khayran shay ay khayr ula jeedaan oo fadanna ay u maleeyaan man dadkii bacdan gadaalkooda ku sugnaa annahum culummadaasu araaduu inay ula jeedeen bihi shayga hayrahu khayr kayrkiis oo shirki inay ula jeedaan ay u qaataan fiiri shartu meeshay ka imaana baatilka waxay tahay dad culummo loo haysto dadka caamo oo badaxla wax ka qaadan maayaan dad magac ulumale a ah, waxay samaynayaan shay maxaa ka mid ah ha soo sawiro culummadii dhimatay marka la sawiraan qabuuraha korkooda ha la saaro qabuuraha agtiisa hala la intaas ayay sameeyeen ayagu marka waxay ula jeedeen in cibaadada nashaab dadku u yeeshaan oo culummadaas markay soo xasuustaan siday u caabudi jiraan dadku allo caabudan intaas ka rabeen kuwaas hore laakiin intaas nabi ma dhihin ha la sameeyo bidcay ahe laakiin shirki maahan iyo gaalnimo firi in markii culummadaas la arko sawirkooda dadku ay soo xasuustaan culummadii wanaagoodii oo daacada ilaahay nashaad u yeeshaan intaasay ka rabeen intaas marka cibaadada iyo daacada alleha lagu xoojiyo isleey laakiin diintii nabiga ka mid maahanoo nabigii alla u soo diray ma amrin oo ma dhihin saas sameeye si daacada loo xoojiyo ma dhihin waa maxay waa arrin bidcaa oo diinka loogu gargaaro la isleeyi maxaa ka dhashay marka gaalima ka dhalatay gaalima ka dhalatay saas darteedu sheekh maxamed ibnu saalix markuu sharxayo mas'aladaas oo wuxuu yidhaahdaa qof kasta oo diinkiisa ku xoojiya oos yidhaahda diinkaaga ku xooji bidco fasaara dararuhaa akara min nafcihaa dhibaatadeedaa waxay noqotaa mid ka badan nafcigii laga helaayo hoogaa dhowr maalmood nashaad ha la helo ayay islahaayeen laakiin gaalnimaa ka dhalatay taas waxay ku tusaydaa qof kastoo is yidhaahda bidco wax ah diinkaaga ku xooji waxaan ilaahay dhihin diinta lagu xoojiyo waxaa nabigii alla dhihin diinka lagu xooji haddaan sirado diinta ku xooji dhibaataday kuu geysayda ka badan hadda nimankii waa la sawiray qabrigiina waa la ag fadhiistay ayaan nashaad waa la helay salaatuleyl badan soom badan adkaar badan nashaad badan laakiin xaa ka dambeeyay dhasha in la yidhahdo halkaanaan ugu nimid aabbayaasheen iyagoo caabudayo anagu oo la caabudo gaalnimaa ka dhalata taasaa ka dhalata asadiisatu masalada lixaydaa tafsiiru aaya waa aayadii tafsiirkeeda allatii aayadda fii suurati nuux ku sugneed asaabicatu mas'alada toddobaydaa ah, jibilatu laadamiyi waa banu aadamku inuu ku dabeecaysan yahay في kowni lxaqi xaqa ahanshadiisa yanqusu mid nuqsaana uu ahaaday fii qalbii qalbigiisa ku nuqsaana walbaadilu baailkuna yasiidu waa siyaada banu aadamka dabeicadiisu waa sidaas nabi kasta marka alla soo diro dadkan diinta ka qaata ugu saxsan dadka markay diinta ka qaataan kuwaas nabiga ku la joogay kuwa ka dambeeya waa ka nuqsaamaya kuwaas kuwa ka dambeeya xoogaa ay kasii nuqsaamayan diinta ilaa marka dambe diintii ay baaba'do nabiyullaahi aadam diinkiisii markii ugu dambeeyey dadkii waa ka tagay say u nuqsaamayd u nuqsaamay nabi kastana ummadiisu waa saas mar kastoo cahdiga nubuwada laga soo fogaado mar kastoo cilmigu yaraado waxaa soo bata bidacda iyo dalaalaadka ilaa dadku marka dambe magac kaliya ku soo haro hadda kirishtaan dhan dhihi gaalaan nahay kafara ah iyo diinkiisina ku kufreen dhihi maayaan ee waxay leeyihin nabigeenni diintiisian haysana iyo kitaabkii rabulcaalamiin noo soo deji saasay leeyihin kirishtaan dhan waxay leeyihin annaga um, diinkii waa haysana ilaahay noo soo deji ahlu kitaabaanana nabigeenu dariiqiisaanu ku joognay yahuuduna saasay nabi muuse alla noo soo diray kitaaba tawraad lailaah alla noo soo dejiye labaduba waa xaq waana ku dhegannahay leey ah. waana kafaro gaala marka marka ugu dambayda magacaa soo hara qofku inuu magacii iska sheegto asagoo wax shaqaa diintii ku lahayn saasaa soo hara saasaa soo hara sida qayb qayb ay ugu nuqsaamayd marka asaabicatu masalada toddobayda jibilة aadamiyi waa banu aadamku inuu ku dabaycaysan yahay fii kowni xaqa xaq ahaanshadiisa yanqusu mid nuqsaana uu yahay fii qalbi qalbigiisa ku nuqsaana walbaailu baailkuna yasiidu waa ku siyaadaa qalbiga aaaminatu mas'alada sideedayda fiihi baabkan shaahidun markhaatiya ku sugan limaa hadalkii nuqila laga soo guuriyey cani salafi salafkiisuu banaa ana albidcata bidcadu sababu اlkufri waa gaalnimada sababka keena bidcada waa sababka gaalnimada keena saasay dhihi jireen slku slku waxay dhihi jireen asracu naasi ila ridati ahlulahwa ah, gaalnimada iyo ridada dadka ugu degdegta badan waa ahlulbidac asracu naasi ila ila ridati dadka ridada in islaamka laga baxo ugu degdegta badan waa ahlulahwa waaad arkeen qofkan bidcada maanta cirku geynaa danoo kale islaamka diinka ule waaade diinkii dariiqiisii raac haddaad jecesha maya diin warkamaahid hadda waaad arkayda geeska kale isagoo tumaya war qofkiiba maaha miya mm. ahlulbidaca ahlulahwaa iri ahlulahwaa haddaad maqasho waa ahlulbidac waxaad arkaydaa siduu bidcada la qayliyo oo xamaasada iyo afka umurta ka baxayda aad isleedahay kanoo kaleba wax ka diin jecel lama arag laakiin dariiqiya ka qaldan berri waxaad arkaydaa isagoo ka boodk ka buskicii meel kale asracu naasi ila ridati ahlulahwaa dadka ugu degdegta badan gaalno gaaloobidda waa ahlulbidac waa ahlulahwaag marka waa sabab sidaasay dhihi jireen slku ataasicatu masalada sagaalaydaa macrifatu shayaani waa shaydaanku inuu yaqaan bimaa hayga tauulu ilayhi bimaa hayga tauulu ay u noqonayso ilayhi haygaas albidcatu bidcada shaydaanku waa yaqaanaa bidcadu meeshay ku dambaynayso tauulu ay tarjicu meeshay u noqonayda waa yaqaan sababtoo ah haddee shaydaan shaqadiisa waxay tahay dadka in la baadiyeeyo waa ku taqaqusay marka waa ku taqaqus wargiisu ka shaqaynaya saas darteeda dadka sidaa sameeya ilaahay u dhawaada dariiqan albaaba u fura albaabadaasaa gaalnimada u dhiibaya wuu yaqaana sag wuu yaqaana sawma jeedi wuu yaqaana ataasicatu masalada sagaalada macrifatu shayaani waa shaydaanka garashadiisa bimaa shay ayuu garanaa tawiilu ay u noqonayso ilayhi shayga albidcatu bidcada walow xasune haba wanaagsanaado qasdufaacili qofka bidcada samayna niyadiisu ilaahay ugu dhowaane jannaad ku gaare adugu qofkii kaliya waxaad ba diinka ku soo haray habays yidhaah laakiin meeshay ku dambeyna waa dalaal ayadaaba dalaala kufrina inay gaadhsiiday waa u badanta soo ma jeedin weliba saas darteeda kutubulcaqiida a'imada salafka waxay dhihi jireen albidcatu axabu ilaa ibliis min almacsiya fiiriya sufyaan thawri wuxuu sida ku sugan sharqu usuul ictiqaadi ahlisuna waljamaca lalakaai hulada sufyaan hawri albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya bidcada iyo macsida ibliis wuxuu jecel yahay bidcada bidcaduu jecel yahay qofkan inuu qamriyo cad noqdo inuu zinaysto inuu isbaaro dhigto iyo inuu bidco sameeyo bidcaduu jecel yahay ibliisku caawo dhan uu bidco la qayliyo caawo dhan uu ku soo jeedo iskumana dhowa haluu jeceli sababtuna waxay tahay waa kanaa fiiri wuxuu yidhi wاlmacsiyatu yutaabu minhaa wاlbidcatu laa yutaabu minha sida haalibkaa macaasida waa laga toobad keena imisaad aragtay qof kamriye cadahayo toobad keena imisaad aragtay qof muqayaha oo daroogada cagaaran cuni jiray qaadka cuni jiray sigaarka cabi jiray oo tuugayoo toobad keenay imisaad aragtay isbaarayse toobad keenay imisaad aragtay gaal soo islaamay waa badan laakiin bidcada dadka ka soo laabtaa ma badno ma badno sababtu keenaydana waxay tahay qofka markuu macaasida ku jiro inuu ilahay caasaa waaba is ogyahay waa is ogi saas darteeda dadka muslimiinta oo ilaahay caasiya dad la hadasho ii soo ducee allahay hanuuniye ule laakiin bidcoole haddaadu tagta caawaqaaqda ku haydo ood ka sii cawado tiraa warqaaqda da waxaa naarad ku gelayna muslimkiina waa ku dhibto waa ku baadiyoodeen anaga tagu leey qayrkaa naga horsaagana qayrkaad necab tahay ah. maxaana maba u haysta inuu baadiyeysan yahay ah, maba u haystaba saas darteed farxad uu meel la yaalla ibliis ah. qofkaan si dariiqa u qabsaday inuu ka laabtaba cabsi weyn kama qababa farxad aa ibliis meel la yaalla dadkaas albidca marka waa noocaas alcaashiratu mas'alada tobnayda macrifatu lqaacidati waa qaacidadii in la garto qaacidada alkuliyati guud wahiy qaacidadaas waxay tahay annahyu in layska reebo can ilquluwi xadgudubka xadgudubku qayr male waa in xadgudubka layska reebo iyo wa macrifatu maa shay in la garto yaulu ilayhi uu ku dambayna meesha uu ku dambayn doono waa in la garto gaalnimo inuu ku dambeeya dhici karta alhaadiyata cashar masalada koob iyo tobnaydaa madaratuulcukuufi nagaashada dhibaatada ay leedahay calaa qabri qabri lagu nagaado lijli camalin saalixin camal wanaagsan dartiis loogu nagaado fiiriya qabrigii in camal saalixa lagu ag sameeyo dhibaatay keeni karta oo aan sharcigu amrin camal saalix oo sharcigu amraa jirta waa maxay qabriga inta tagtoo soo siyaarato qabrigay u ducee aduguna ku soo cibro qaado kaas waa camal saalix waxaan ayr ahayna laga heli maa waa siyaarta harciga harciguna waa amraa quburaha in la waa harci waa sunadii nabiga sal lahu ala waa maxay inta la ad istaagaa loo ducaynaa meydka asalaamu alaykum ahla diyaari qowmi muminiin wlmuslimiin wainaa in sha allahu bikum laaxiquun yarxam llahu mustaqdimiina mina wlmustaahiriin nasal llaha lanaa walakum alcaafiya allahuma qfir liahli qubuur khalaas waa ka soo tegi waa u ducayne meydku ducadaasu wax ku helaa adigana maadaama sunadii nabiga aad ku dhaqantay ilaa nabi maxamed qubuuraha siyaara jiray sal lahu alah ajara heli waana ku soo cibro qaadana halkaas inay kuu dambayn siyaas waa la siyaara sharciya la yihahda waa laakiin haddaad qur la fadhiisato sadaqaad aan ku bixinaad tidhaa hadda fiir isaga caabudi maydid allaan caabud aad leedaha laakiin cibaadadiiya meeshaan ku samayna aakhirka fitno iyo shar iyo in la caabudaa ka dhalata ha agna joogin inta ad istaagtood u ducaydo kasoo tag ah, u fiirso shiku markaasuu yidhi alxaadiyata cashar madarat lcukuufi nagaashada dhibaataday leedahay wey cala alqabri qabri lagu nagaado liajli camalin saalixin camal wanaagsan dartiis hadii loogu nagaado ka hor hadiiba isagaaba camal shara lagu haya meesha athaaniyata cashar ilaa qowm nuux maxay ku gaaloodeen qabri agtiisa inay fadhiisteen camal saalixana ay ku taasa waxaa ka dhashay dadkii dambe inay yidhahdaan aabbayaalkeen halkaana caabudi jirin ah, ayagu ma caabudi jirin mana gaaloobin kuwii koobaad camal bidcahay sameeyeen laakiin maxay sabab noqday camalkoodii gaalnimo saasuu sabab noqday ahaaniyata cashar masalada labiyo tobnayda macrifatu mahyi reebidda waa in la garto canitamaaiili masawirada la yska reebay iyo walxikmati xikmada ku jirta fii isaalata in suuliyo masawirada in la baaba'sho aa nabigu amray sal اlahu alيه wasalam saasaa nabigu amray sal اlahu alay masawirada waa xaaraan sababta la yskaga reebay in lagu fidnoobayo a ka mid a waxaa ka mid a ilaahay in laysku shabahayo ma imaan doontaa baabkeedu soo socdaa baabkeedu marka koowaad waxbaan sawiraa haddaad tidhaahdo ilaahi weynaaye waxbuu abuuraa adugu isku shabahda inaad sida ilaahay oo kale wax u abuurto waman adlamu miman dahaba wahuwa yakhluqu ka khalqi xadiisulqudsiga rabulcaalamiin wuxuu yidhi yaa ka gardaro badan qof inta dhaqaaqay yidhi sida ilaahay baan wax u abuuraya war qofku kibir badana meeshuu gaaray adna maanta odhan mobilka dhag kaga siinaysa soo ma jeedi dulmi weynida meeshaad gaarta dulmi weynida warka joog waa dalaale tan kaletana dadka saalixiinta iyo dadka waaweyn sawiridda la sawirana waxaa ka marka suulinta la suulinayo waxay tahay waa sabdu daraaci asbaabta iyo wadooyinka gaarsiiya balaalka ayaa la joojinaya wاlxikmat xikmadda ku jirta fi isaalati wasaf aثaaliثaةa caشhaر mas'alada toban iyo saddexayda macrifatu cidami shani hadi اlqisa qisadaan qisadu waa tee waa nabi nuqoomkii loo diray sababkay ku gaaroobeen inay ahayd shan nin nebi muxamed sal allahu alay waslam dadkii loo dirayna hantii laftirkooda inay caabudaayeen hantii laftirkooda inay caabudayeen marka gaalnimada banu aadan asalkeed meeshuu ka yimid dad saalixiina qubuurahooda lacag faritunta la sawiro aa u sabab aha saalix la caabudaana gaalnimada ugu horreeyey banu aadanka midda banu aadanka marka qisadaa in la gartaa faa'iido weyna ku jirta waxaad garanaydaa banu aadan gaalnimadiis baa ka timi waa qof saalix lagu fidnoobay marka qisadaana la gartaa faa'iide aan caadihayna ku jirta qof kastoo muslim waxaa la rabaa qof muslima inuu sii baro qisadan ilaa waa banu aadamku meeshuu ku gaaloobay ahaaliata cashar masalada toban iyo saddexayda ah, macrifatu cidami shaani hadihi اlqisa qisadan arinkeeda weynankeeda waa in la garto iyo wa shidat baahida adaygeeda ilayhaa qisadan loo baahan yahay maca alaflati ayadoo halmaan uu jiro dad badan waa halmaansanyihin dad badan waa halmaansanyihin canhaa qisadaana halmaansanyihin maba ogaba banu aadamku meeshuu ku gaaloobay iyo sababtii keentay araabicata cashra mas'alada toban iyo afraydaa wahiya acjabu waa mid yaa badan wa acjabu waa mid kasii yaa badan waa qiraa'atun quburiyiintu inay akriyaan qisada quburiyiintu waa akriyaan qisadaani mogta waa akriyeen ila ibnu jariirkii ku taalla bukhaarigii ku taalla waan akriyaan qubuliintu bukhaariga ibnu jariir labadaba waana haystaa waa akrinaayo laqbadana waa yaqaaneen weli haddana fahmi maayaan banu aadanka gaalnimadiisu inay sabab sidaan u ahayd ma fahma qalbigiisa xataa kusoo dhici ma halmar xataa qalbigiisa kusoo dhici ma ah. bal fiiri waa midda ugu yaabada waa akrina banu aadan ugu horeeya gaalooda sababtii keentay waa akrina waa laqbayna ardayga xataa u laqbayna maskaxdiisi maankiisa hal mar ku soo dhicima arrintaana xaaraam ee ayadiu samayna qubuuraha lacag fadhiistuu leey halaag iyo abaar iyo colaad waxaa noo wareega markii qabuuraha laga tegey uu leey dhibaatay leedahayba ma kuso dhaay bal arrintaas qofka kadiga gaal inuu u haysto qofka yidhaa dariiqaas ha laga joogo hadda waa dariiqii gaalnimada iska dayba isagu khatar u arkeen araabicata cashara wahiya ajabu waajabu waa qiraa'atu quburiintu inay akriyaan iyahaa qisadaas fii kutubi tafsiirihi ku akriyaan walxadiiiyay ku akriyaan iyo wa macrifatun inay garanayaan bimacna kalaam hadalka macnihiisa waa laqbada iyo wa kownulaahi allah inuu ahaaday xaala mid kala teeday baynahum ayaga iyo wa bayna quluubihim quluubtooda xataa ctaqaduu fiiri xataa ctaqaduu ilaa ay aamineen anna ficla qowmi nuux nabi nuux qoomkiisii wixii ay sameeyeen huwa afdal cibaadaat cibaadaadka kan u fadli badan inu soo ma jeedin saas darteeda wax lamida ah ma arkaanba qabuuraha in la aado maantana loo sii rarto lacag fadhiyo la dawaafo waxa weeyaan caawan inta lagu dhafro waagu marku beryuu istaagaya odaga ugu weyn meeshaas ah. ule wii caawa halkaas ka dhacay dad ma wada helin wiaan caawa halkaas ka dhignay dihniyantii halkaas ka dhacday wixii caawa la sameeyey dad ma haystaan saadaadkaan ku xidhannahay berlayaga faraqan nagu duubaa siraadkay nagala boodayaa allahu akbar meeshaas yaa lagu kala tegi hanqaltaag naguma teg jiro annaga hanqaltaag naguma jiro waa qanacsanaa ahay dad baa ilbaxay oo iskaga tegay qubuurahan annaga hanqa waxaas uu sii daynaya markaas ilaahayehe yaa dan laho shardi ka xidhana sanadka sanadkiisa waxaasuu la isteegay wuxuu u arkaa wax ilaah lagu caabda wix ugu weynaa saasay u arkaa camalkii qowmnu wuu yidhi shiiku wactaqaduu waxay caqiideeyeen anna maa meesha mudaafa lasoo qadarin anna tarka maa shay in laga tago nahalaahu ilaah uu reebay wa rasuuluhu uu reebay canhu xaggiisa in laga tago oo la yidhaha war ha laga joogo qubuuraha la tuubaa huwa alkufru kaasa gaalnimadii ah gaalnimo almubiixu banaynaa lidami dhiigga iyo walmaali maalka taas ayau gaalnimada waa u cagsi qofka yidhaahda gaal weynay gaalkii weynaa sooma ah, gaalkii weynaa oo diidka ahaa ay leeyi ah, tanay gaalnimadu arkaan bal fiiri sida arrinta ugu dabaroganta gaalnimo oo qofkaas inta la gaal la yidhahdo dhiiggiisa maalkiisa la banaystay u yaqaani hadii la la tuugi saasay u arkaya in camalkii qowm nuuc la sameeyana waxay arkaan afdal lqurbaat bal sida qulubtooda qoomkan loo rogay ka warrama alkhamisata cashar hmm masalada han iyo tobnaydha atasriixu atasriixu waa caddayn waxaan la yaabay inaysa xataa wax fahmi wax fahmi maayaan wax walbu awooda wadaad hebelkan waa la ogyaha ayleey haddana fiir waxaad arkayda hadhow iyagoo leh musiibo allaa gurida midkaasaana dhibay dadkii qabuurihii ka jafay qabuurihii afar madoobataa ku soo hartay ilaahay musiibo inuu gurido bal faataxada akriya faataxa faataxa waxaa la waa kuwa maalin kasta qaylilaaye hadii wadaadku awood lay maa soo diraan oo yidhahdaan war ninkaana qabru dadka ka jafayo shaqo ka qabso maa yidhahdeen afar iyo labaatan sac faataha musiibe allaa gurida ninkaas qaburi dadki ka jafa waa fidneeye dadki waa naga fidneeye dad lama hayo ilaahay musiiba inuu kurido bal faatahada akriya ay leeyihi war hadda ninku hadduu awood leeyahay anugu awood ma lahan lahaa aduguna waa leeyaha reeb soo maaha soo dirti oo tiraadid war kale lama rabee adaan kuu eedowne ninkaan kugu saliban wax ka qabo oo noo qabta muddo afar iyo labaatan sa bil sanad ma wax qabsado intaas xataa wax ku fahmi maayaan subxaan allah hal maalin ma noolaanaha hal maalin xataa miyaa noolaan lahayn hadday wax naga qaban karaan inaa lilaahi ilaah wax fahmsi alkhaamisata caashir masalada shan iyo tonnayda atasriixu ah, waa in la caddeeyo annahum qowmu nuux lam yuriidu ma doonin ilaa shafaacata erga maahan wax kale kama doonin qowmu nuux mushrikiinulcarab dhammaan saarxiinta markay caabudayeen shafaacay ka rabeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah haaulaa'i shufacaauna cinda allah intaasay lahayn ee ma lahayn ayagaa wax maamula kuwaanuna intii ay ka rabaan asadiisata cashar masalada toban iyo lixayda danuhum waa inay u maleeyeen ana alculamaa culamadii aladiina culummadii sawaruu sawireen assuwara suuradaha araaduu inay doonayeen daalika shirkigan in la caabudo inay doonayeen u maleeyeen culamadii sawirta mana doonayna cibaadada nashaad ha loogu helo islahay laakiin laftigooda taladu waa ka qaldane lama rabin bidcada inay bilaabaan lama rabin laakiin ayagu ma gaaloobin kuwii sawira ma gaaloobin saa ma caabudiin ah, kuwana marka waxay u maleeyeen nuucan in laga rabin asaabicata cashra masalada toban iyo toddobayda albayaanu waa caddaynta caddaynta alcadiimu weyn caddaynto fii qowlihi nabiga qowlkiisa ku sugan sala allahu calayh wasalam oo nabigu yidhi laa tudruunii haygu xadgudbinina ammaantaydaa ku talax teginina kamaa adrat inasaara sida kirishtaanku ay ugu fogaadeen ibna maryama nabi ciise ah, ciisa ibnu maryama ammaantiisa siday ugu fogaadeen fasalawaatllah ilaahay ammaanyaalkiisa wasalaamu ilaahay nabadgelyadiisu calaa man axad korkiisa ahaadeen ballaqa gaarsiiyey albalaaqa gaarsiin almubiina cadaan badan waa nebi moxamed sal allahu calayh wasalam ammaan ilaahay dushiisa ha yeelo si cadu wax noo soo gaarsiiye dariiqii dalaalkana waa nooga digay ahaminata cashar masalada toban iyo sideedayda nasiixatuhu waa nabiga nasteexayntiisa iyo qayrmiiridda uu noo qayrmiray iyaana annaga bihalaaki lmutanadiiciina biikhbaarihi inuu noo sheegayuu noogu nasteexeeyey bihalaaki lmutanadiciina mutashadadiinta inay halaagsamaan nasiixatu waa nabiga nasteexaynta uu noo nasteexeeyey iyaana annaga muxuu noogu nasteexeeyey bihalaaki lmutanadiciina biikhbaarihi sheegidiisa uu nabigu noo sheegay halaaka almutanadiciina dadka mutashadidiinta ee arrimaha ku fogaada inay halaagsamaan ataasicata cashra masalada toban iyo sagaalaydha atasriixu waa caddayn la caddeeyey biannahaa masawiradii lam tucbad biannahaa qubuurihii iyo masawiradii lam tucbad lama caabudin xataa nusiya alcilmu ilaa cilmigii la halmaamay ataasicata cashra masalada toban iyo sagaalaydha atasriixu waa in la caddeeyo بأنهaa qbوuرaha lam تucbad lama caabudin xatىa nuusiya اcilm ilaa cilmigii la halmaamay fa فيiha masladaas waxaa ku sugan bayaanu macriفaةi qadri wujuudihi cilmiga joogidiisa qadarkeeda in la garto inta qiimihiisu leedayahy waa waxa kufri iyo shirki iyo dalaal looga badbaado soo ma jeedid iyo وamadarati فaqdihi cilmiga weyntiisu dhibaatada ay leedahay dhibaatada ay leedahay waa gaalnimada iyo shirkigu markay imaanayaan marka cilmiga la waayo welidaa sidaas darteeda acdaaulislaam gaalada bidcolayaalka faasiqiinta wax ay ka necab yihiin ma jirto cilmiga saxiixa ummadda in lagu dhex faafiyo cilmulkitaab wasunna cilmu nubuwa cilmigii nabiga laga dhaxlay oon wax lagu daray in ummadda dhexdeeda lagu faafiyo wax ay ka necab yihiin lama arko qofka faafinayan qofay ka necab yihin lama arko maxaa yal waa qofka ummadda ka hortaaga naarta waa qof guntiga dadka alcishruun ana sababa faqdi اlcilmi cilmiga weyntiisa sababta keentaa mowt اlculamaa waa culummadu inay dhimato ayadoon ardadii cilmigii ka dhaxlin in culummadu dhimato waa xadiiskii bukhaariga caddaynaya in allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazicu min alcibaad walaakin yaqbid اlcilma biqabdi اlculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman itakada naasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bikayri cilmin fadalluu waadalluu taas wey ah, waxa weeyaan cilmiga ilaahay qulubta ka siima culummada ee cilmiga waxaa lagu weynaa ilaahay weyna culummadu dilin ayadoon laga dhaxlin cilmigii marka hal caalim uusan harin ayaa dadku madax diinada ay samaysaan sheikh hebel mid cimaamad iska leh sheikh hebel sheikh hebel markaasaa masaa'ilka la weydiinaa ayaguna ma gartaan naarta ha geline way iska jawaabayaan ha hadaa halaal hadaa xaraam hadaa kufrun hadaa iimaan hadaa tawxiid hadaa shirkun waa iska fadwoonay fadalluu wa adalluu ayaguna waa lumayaan dadkana aan saasaa dadku ku baadiyoobayaan nabigu sal lam waa in cilmi la waayey cilmigoo joogo dadku baadiyoobi macnaha wada baadiyooban gabar waa baadiyooba laakiin dhammaan baadiyoobi maayaana loola jeeda iyadoo nabiga joogaa dad baadiyoobi soo laakiin dadkoo dhan baadiyoobi maya mar haddii joogo allahu subxana wa tacala alam sal allahu wasalam wbaarak cala